janno waxa ilaahay jalla wacalaana faray ah inaannu istadkirayno oon wanaaggas xusuusinno mowduucaan rabaa inaan ka hadlo galabtay waxa weeyaan meeshan waxaan u fadhinno inay noqoto wax ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdow aan ku raalligelinayno ilaahay aa mahad iskale tabaaraka wa tacaala halkaan nugu kulmiyey annagoo rabanna inaan gudanno waajib farducayna oo sida salaada iyo soonka oo kale maanta ay yihiin oo kale ah nabigeena calayhi salaatu salaam wuu ka warramay runtii xaqiiqatan wadcigaanoo kale aan ku jirno ilaahayna wuxuu leeyahay kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum wa casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wa casaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ikhwaani waxaad ogaataan fariidada aan gudanayno fariidatuljihaad maanta ah inay waajib farducaynan wataa dhammaantana qofkii ka tagaana inuu aasim yahay ahlucilmiguna ijmaac ay ku yihiin iyo ummadda islaamka kulligood haddii beled muslima cadow ku soo duulo oo taaka ka mida ah uu qabsado jihaadku inuu farducayn yahay sida salaaddiiyo soonkaoo kale qofka ka tagaahuna inuu la mid yahay ninka khamriga caba iyo ninka sinaysanahaya iyo ninka liwaadka la imaanayuu la mid yahay taa marka annagoo ku baraarugsan oo rabna inaan ka fakanno inaan ka tagno faradka farducaynkaas oo naar alle ka badbaadno jannana aan helno ilaahay inaan raalli gelinno ayaa intaana sukaanna keentay ma wax kalea sukaanna keenay adduun miyaan galabta isugu nimid oo naftanada ku bixinayna u bixinaynaa maya ma qabiil aan isugu nimid oo naftanada u tadxiyaynaynaa maya wallahi maana imaan waxaan u nimid laa ilaaha ila allaahu muxamadan rasuulullah inay kor noqoto in dhulkan laa ilaaha ila allah moxamedan rasuulullah ay ka talido in ilaahay jalla wacalaa intaa raadinteeda annagana keenna nooluu cizi ku siiyo keenna alla oobsadana uu shahaado ku siiya alla tabaaraka wa tacala oo janno ugu bedelo waxaan rabaa ikhwatii fillaah saacadda aan taaganna waxaa nooga dhiman inaan cadowga ilaahay waajahnah waa saacado yar wey qof kastoo naga mida ah, waxaa laga rabaa qalbigiisa inuu soo xaadiriyo qalbigiis inuu khaalis yeelo keligiis uu khaalis yeelo asagoon qof kale xataa eegin inuu niyaddiisa khaalis yeelo wuxuu nabigu noo sheegay calayhi salaatu salaam jeish sidaan u dagaalamaya ama dad saan u dagaalamahaya inay ku jiraan kuwa qaniimo raadinaya oo laga yaabo qori inay raadinaya inay helaan inay ku jiraan kuwa doonahaya in la yidhaahdo hebel baa kaamkii ah kaasi adag ugu dagaalama waa nin raga oo geesiya in la yidhaahdo inay ku jiraan kuwa u dagaalamahaya in reerkoodiiyo qabiilkooda uu cizi yeeshay karaamo yeesho uu helo inay ku jiraan kuwa u dagaalamahaya inay mansad iyo maamul iyo madaxtinimo gaaraan nabigeennuna intaasba wuxuu sheegay maca haadaa ay geesiyaal yihiin ooy dagaalamahayaan oo cadowga jebinahayaan aakhiro inaysan waxba lahayn aakhiro inaysan waxba ku lahayn xadiiskan ka sugnaada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo abuu muusa alashcari uu warinaayo abuu muuse wuxuu leeyahay nin acraabiya ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow alrajulu yuqaatilu bilmaqnam ninbaa wuxuu u dagaalamhayaa lilmaqnam inuu qanaamo helo maal inuu helo oo qanimaysto u diriraya ninna wuxuu u dirirhayaa in la xuso magaciisa la sheego nin kalena wuxuu u dagaalamahayaa in la yidhaha hebel waa geesi nin wuxuu u dirirhayaa xamiyo intaas kee fii sabiililah buu yidhi ninkii remiiga ahaa nabigana wuxu alayh salatu salaam man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa fa huwa fii sabiili illah qofkii u dagaalama in kelimada ilaahay kor noqoto ayaa fii sabiilillahi ah balo fiirsada qalbigeenna marka nin kasta waa inuu iskontaroolaa waxaa u dirira galabta qori u wada taho ma tahay in kelimada ilaahay kor noqoto markaasaad waxaad leedahay jannadii ilaahay ballan qaad aad helaysaa haddaad shiidiya raalli ahanasheen alle tabaaraka wa tacaala haddii aad noolaatana cizigii iyo nasrigii ilahay ishaada kugu tusaaya laakiin si kale ikhwa laguma xaqiijin karo walaalayaal hub awood laguma helo hub nasri laguma gaaro baakaamyada iyo sabanada iyo aakayaashii rasaasta aan wadannaaho iyo rijaasha markaa dhinacyada fiirada qalbiga uu degahayaahu nasri ma keenaan wallaahi inaysan nasri keenin laakiin nasriga waxaa keenahaya qalbi ilaahay darti u khushuucsan oo ilaahay darti u jihaadahaya allahna tabaaraka wa tacaala ka warramoo yidhi wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin ah, ilaahay saas xaq isaga dushiisa uga dhigay in uu u gargaarahayo dadka mu'miniinta ah, qofka mu'minkaa maxaa ka bannaanka ka ah nifaaqa ka bannaankaa ah iyo munaafiqnimo waxa weeyaan intii aan soo sheegnay oo ninka la yimaada uus aakhire waxba lahayn oo dhana ka bannaankaa kulligana marka waa inaan qalbigeena u sheegnaa waxaa halkaana u nimid inay alla dartii taha tabaaraka wa tacaala oon ayada isku bahaysannay ayadana aan ku walaalwnay aan ku walaalowna ilaahay jalla wacalaa ayaa markhaatiya ragga galabta halkaa fadhiya anugu intaan kaa qaanaa toban kama badna ama labaatan ma dhamma qalbigaygana wallaahi farax iyo wanaagan ka iyo jacayl iyo walaaltinimo u qabo ilaahay dartii inaan idin jeclaan idin hoysiinaya tabaaraka wa tacaala fillaah qof kastaa marka waxaa laga rabaa qalbigiisa in soo xaadiriyo qalbigiisa inuu saa u soo xaadiriyo waxaanna walaaleeyey oo na mideeyey waa inay kelimada ilaahay kor noqoto wallaahi inaana qofna mansab iyo maamul iyo magac midna kaga rabin haddii laga helahayana dadka raadinahaya oo nala midah oo ordah ayaa ku heli lahaa ayaa ku heli lahaa maanta idaacaddu waxay sheegaysaa ka warramaysaa hoggaankii ugu sarreeyey maxaakiimta raggii ahaa oo maanta ururka dib u xoranta soomaaliya la baxay inay kenya fadhiyaan kenya waa meeshii dadka muslimiinta ahaa soomaaliya etoobiya dartii ka qaxay inta laga soo xiray oo muqdisho laga dejiyey waxa weeyaan qaarkood koontanaba bay la geeye wey kenya ma walaalahanna wallahi inayse walaalahana waa masiixiya ku waxna ogtihiin maca haadaa maanta istiqbaal sharaf leh ku haystaan agtooda bal waxay sheegahayaan in seminaar lagu jiro danaha soomaaliya muslimiinta looga warramayo ma guriga gaalada ee kiristaanka iyo diinla'aantu ka soo faafaysaa diinta ilaahay looga tashanaya iyo ummaddii muslimiinta dhexdooda laa wallahi yaa ikhwa wallahi inaysa ahayn dadka noocaasa ilaahay agtiina waxba kama noqon doonaan adduunna waxba kuma gaarayaan in gaalo la raalli geliyo oo gaalo waxa weeyaan sharafteeda la muujiyo oo layidhaha gaalada waxa weyaan maanta waxa weyaan muuqaalkooda muuqdo oo la layidhaha waa la hadal oo adduunkaan marnay ilaahay agti waxba kamaa ikhwati fillaah allah agti waxaa ka ah nin qori qaatay rajulun mumsikun bicinaani farasihi bal u fiirsa nabigu alay sl slam wuxuu yidhi dadka waxa uu khayr badan uu yidhi nin hoggaanka faraskiisa ku dheggan kullamaa samica hay-a taara ilayha yabtaqi lmowta madaana faraskiisii hogaankiisuu wata aakihiisa garabka ugu jira markii xaya cala la layidhaha ah, war fadhiga ka kaca la darti u baxa markii la yidhaahdo horuu u boodahaya asagoo raba in ilaahay janno ugu bedelo tabaaraka wa tacaala ikhwaanii fillaah waxaan ilaahay ogeysiinaynaa oon halkaa u fadhinnaa waxaan u fadhinaa meesha u dagaalamaynaa alla darti asaga darti inay tahay inaan rabno laa ilaaha ila allahu inaan kor yeelno oo laa ilaaha ila allahu aan ku noolaanno oo laa ilaaha ila allaahu aan u dhimanno ah wax kale inaana raba ilaahay aa nooga shaahida tabaaraka wa tacaala noga shaahida waxa weeyaan ikhwaani fillaah qof kastaahu marka inuu naftiisa taskiyeeyo oo naftiisa qof kastaa taahiriyo oo qof kastaa naftiisa u ka shaqeeyaana laka rabaa dhammaantanna inaan ku talagalno inaana cadowga inta allaahu akbar ay ka tagto ay ka tari kartaa waxuga dhibi karta inaan qori waxuga dhibaynin qof kasta inuu isticaansado oo garabsado inuu takbiirta iyo laa ilaaha ila allah يا سبحان الله يا والحمد لله وعذ ولا عذ إن كنت لقلنا إن أنت نلكها يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى أساس لي ضد كمؤمنين تا ألا درت أجي هذا يو وحويان هذا عذ كنت كتلتان سكن هذا عذ وهذا لا كتلتان سكن هذا واذكروا الله كثيرا إلهنا إن ضيان حصة إن تاسيس عطوا على لغوينا أنكم بدلين halka aan ka dhaqaaqayno saacaddaa laga bilaabo inaan bilowno subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar inaan bilowno inaan ilaahay weyddiisanno ilaahu tabar ma lihin ilaahu ducafaan nahay awood ma lihin aan adiga taada ahayn allaahumma innaa ducafaa laa xawla lanaa walaa quwata ilaa bik in qof kastaa naga miduu yidhahdo ilaahow awood ma lihin ducafaa nahay cid aan adiga ahaynoo garab no aana ma jirto ilaahow waa nala colaadiyey ilaahow keenay jihaadka u jihaada waxaa lagu tilmaamay inuu muslimiinta dhiiggooda bannaysto daadinayo mana aana bannaysan ilahay markhaati noogaa wallaahi inaanan u shirkoobin oona ku walaaloobin oona hubka u qaa inaan muslimka dhiiggiisa daadinno war ma qof muslimka dhiiggiisa maanta intanada ku shirkooda nagu jira laa wallaahi muslimka dhiiggiisu waa naga xaaraan maalkiisuna waa naga xaaraan mana noo bannaana allahna nooga shahaya tabaaraka wa tacaala ilaahay aa nooga markhaatiya kuwa ku tilmaamaya ragga mujaahidiinta maanta ummadda dhiigoodana bannaysteenna waxaanu leenahay kadaabiin khaa'iniina weeye kuwaas ilaahay iyo rasuulkiisana khiyaaneen ilaahay iyo rasuulkiisay khiyaaneen haddaan ay nala jihaadi waayeen oo cadowga nala dili waayeen ma waxaan ka weynay inaan afkooda ka badbaadno ma afkooda inaan ka badbaadnaan ka weyna waxaan u ogolnayna walaalahana yihiin limaada aan uga badbaadi lahanno oo beentan lookaga tarwijinaya oo um, ilaahay aa nooga markhaatiya inaannu u mudoon muslimiinta dhiigoodana daadino ilaahay aa nooga shaahidan u sheeganaynaa maantay inaanan u midoobin oonan isugu imaanin ummadda inaan fasahaad ku soo kordhinno bal aan u midoobno oona isugu nimid in raayada ilaahay kor noqoto in shareecada lagu kala baxo oo kitaabka sunno kor noqdaan ilaahayaa nooga marqaatiya qof kastana waa inuu qalbigiisa u xaadir yahay fillaah ilaahay wuxuu nooga marqaati yahay gaalo iyo gaalo raac inaan beri ka nahay walaha naga inaana siinayn walaha yaa iskale walaha naga mu'miniinta iskale walahanaga lilaahi walirasuulihi walmu'miniin ale cid kale ma laha gaalo iyo ninkii koob shaaha la caba iyo midka diyaaradda la saaran iyo midka le heshiiska ilaahay waxaan u sheegay inaanaan beri karnaa shaqan aanna kulahayn ilaahayna uusan noo qabanin amama rabbialcaalamiin ilaahay waxaan u sheegaynaa awooddeennu intay tahay inaanan naftannada iyo maalkeenna aanan la bukhlinaynin laakiin aan qadimayna inta tabartannadu nahay tabaaraka wa tacaala aan u qadimayna dartiis nin kastana laga rabo dhammaantanna intaas inuu qalbigiisa ku xaadiriyo ikhwatii fillaah ikhwaani fillaah ilaahay wuxuu nooga shaahid yahay inaan isugu imaanin dhulka fasahaadino ah, isugumaana imaanin inaan dadka ahlulcilmiga iyo dadka diinta wada asxaabulmanhajka inaan khilaafno oon la doodno oon la nisacno midna isugumaana imaanin beriyaana kana ciddi nagu tilmaamayda ah, maanta suuqa waxaa la wareejinaya meel kasta culummadiyaa la diiday lama ogola wax weyn keligooda tasanayaan ayagaa isku culummaa wallaahi ragga saas loo inaysan run sheegeen beenay sheegeen ah. انت هلكا فدي ما انت هل شيخ مايدان بالله عليك ونفسي قديمة ديارنا صفقة رتبه حمر متشوغا قل قل متشوغا هيران متشو ميل مكوكتين شوف هذا ما انت باية بكل تشوكتا او واحد وين شو بتشوكتا او هيران قل قل تشوكتا او توبي اتشرتا هل شيخ مايدان ما انت او ديارو نفسي نصدحيه يا كرر هذا الشيخ ونوجه هذا بالله عليكم إلهي وحن إليها انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون ilaahay wuxuu ka rabaa toddobaatan jirka iyo siddeetan jirka sida annagoo dhallinyaraan loo ka raba jihaadka ilahay ugu farja looga rabaa ah, waxaan leenahay ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa ilaahay hortiisaan ku xisaabi doonnaayo ilaahay ka baqa ragga culummada sheeganaya iyo dadka maantay dulmigooda aan ka badbaadi laannahay ilaahay ha ka baqeen jalla wacalaa ilaahay ha ka baqeen haddayse gaalada nala diilan naftooda aan ka iyo gacantoodii afkooda aan ka badbaadno ilaahay aan u sheeganayna tabaaraka wa tacaala ilaah waxaan ku kaaga dacwoonnay dadkaan nafteennii kala fakanaana maanta ilaahu muslim duullahan kuma nihin gaalada kirishtanka ee masiixiyada ee muslimka ku soo duushay ee maanta ciraaq baabi'inaysa walaaladana ciraaq oo walaaladana shiishaan baabi'inaysa oo kuwa afghanistaan nala dhasho walaalahana baabi'inaya oo kuwa waxa weye falastiin baabi'inaya oo soomaaliya aan guri aan galna kalaan nahay ilaahu dartoodan silaaxa u qaadannay ilaahu dartoodan silaaxa u qaadannay ilaahu waxaan u qaadannay meeshaan ka qaadnan inaan shareecadada ka ogno ilaahu waxaan naga ballama inaanna bacmadow rabin oona qabiil aanna u waxaynayn oonna qabiil u kala qaadayn laakiin aan rabno kitaabkaagu inuu kor noqdo jalla wacala ah, ilaahow annagana toosi walaaladannada kale muslimiintaana toosi ilaahow rabbiyow inta maanta u sacyinaysa tafaraqa muslimiinta tafaruqa muslimiinta iyo muslimiinta kala geyntooda ilaahow toosi dhammaantood annagana toosi tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa nasri caajila inuu nasiiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa keena shahiida inuu janno ku irsaaqo اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة اللهم اللهم اشفي شهد اللهم اشفي جرحانا اللهم تقبل شهداءنا wacaafi sharxaana yaa casiisu yaa khafaar ikhwaanii fillah mar raba hadalkaydan ku dheereeyo wakhtigoo aad u yar iyo fursaddoo yar intaba waxaan isku dardaarmaynaa quluubteenna hima caaliya inaan la nimaadno waxaan isku dardaarmaynaa cadowga inaan idqaaninno waxaan isku dardaarmaynaa taacatulamiir inaan la nimaadno unugta ninka taliyaha ka hogga dagaalka ku harkacaya halna ateeco ikhwaati fillaah wallaahi haddaan taacadnala ka helin oo waxa weeyaan maaha inaad addeecda ninka taliya kooxaya taliya horinta midna maaha وحوين أنا أنقني كوان وين أطيع يا أختي في الله من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله كما قال عليه الصلاة والسلام قفك أمير كنك أنا كدقوا إما تلي أطيعوي نبي عليه الصلاة والسلام أنا يو أطيعوي قفك أطيعانا الله أطيع جل وعلا إخوتي في الله وحن ku لما إن شاء الله تعالى إن إلهي تبارك وتعالى إن قطب وحن naftana u waqhtigeennagana aan gelino intaan soconno ilaa wakhtiga allahan kala kulmayna tabaaraka wa tacaalana dikriga ilaahay jalla wacalaa inaan wadno iyo xuskiisa allaahu akbar walilaahi alxamdu inaan ku xoojinno oon takbiir ku darno oo waxa weeyaan codkeenna kor u qaadno cizi iyo karaamo iyo sharafna la muujiyo inta la socdo